alxamdu لله رب اlcaalamiin wsala allahu cala محمد وعلى ali محمد wslama تسليما kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ku saabsanaa balaaqada duruus balaaqa khaasatan waxaynu joognay cilmi lbayaan qeybta tashbiiha ayaynu ku jirnay qaal mualifuun raximahum llah wain tacadada almushabahu duuna almushabahi bihi sumiya tashbiiha taswiya hadduu tacadudo oo mid ka bato duuna almushabbahi bihi oo ka lagu shabbahayaa isagu aanu badaninoo mid ka badan ee isagu mid qura yahay summiya waxaa lagu magacaabaa tashbiiha taswiya isqilaax ahaan waxaa la yidhaahdaa tashbiihu taswiya la yidhahdaa waa tashbiih la simayo naxwu sudqu alxabiibi wa xaalii kilaahumaa kallayaali wuxuu idhi sudqu alxabiibi sudqi waxaa la yidhahdaa halka isha iyo dhegta udhaxaysa ayaa la yidhahdaa dhegta iyo isha halka udhaxaysa ee yare soo taagan ayaa waxaa la odhanayaa sudqi koodka xagga dhegta xiga waayahay wuxuu uhi sudqulxabiibi ruuxa la jecel yahay koodkiisa dhegta xaggeeda xiga iyo waxaalii aniga xaalkayga aan ku suganahay hee kilaahumaa labaduba ka layaali habeenadoo kaley ka dhigan yihiin buuli mushabbahi wuxuu noqday laba shay mid wuxuu tilmaamayaa koodka qofku jecel yahay waa mid mid labaadna wuxuu yahay isaga xaaladdiisa uu isagu ku sugan yahay xaalkiisu wuxuu tilmaamayaa inay umuuruhu aynay u fiicnayn xaaladdu aynay u fiicnayn xaalad adag ku jiro ka xaaladda adagna dee madow oo kalea iskaga shabbahaa markay fiican tahayna nuur iyo iftiin oo kale lagu shabbahaa marka wuxuu tilmaamayaa koodka qofkaa aan jeclahay iyo xaalkaygu waa laba shay kilaahumaa labaduba ka layaali habeennadoo kaley ka dhigan yihin madowga habeenkaoo kale ayay ka dhigan yihin mushabbahu wuxuu noqonayaa mutacaddid oo min shay-ayn oo laba shay buu ka kooban yahay mushabbahu bihiguna waa shay keli ah si isku midaa ah labadaba loogu shabahay mushabbahu bihiga oo mufrad ah oo ka layaali ah marka tashbiihu taswiya la yidhahdaa tashbiihu taswiya ayaa la yidhahdaa yacni xaaladda aan yaro fiicnayn oo kale dee madowga iyo waa la tilmaamaa hatii hadal marka ay eh, nin lagu yidhi taliya uu yihi tala waa iga gudcur ya talacaa waa iga gudcur buu yidhi wuxuu tilmaamaya dee in xaaladdu aynay eh, si fiican taladu ugu muuqanay waa ka layaalidaasoo kale ka dhigantay wa in tacadada almushabbahu bihi duuna almushabbah ka wax lagu shabbahayaa hadduu markaa tacadudo ou noqdo shay qura mid ka badan duuna almushabbahi waxaa tacaduday ka la tilmaamayo in loo eg yahay waa uu eke iyo loo eke kii loo ekaha ahaayee isaga loo ekaa ayaa wuxuu noqday mutacadid hal mid mid ka badan duuna almushabbahi kii u ekaha ahaa isaga la yidhi waxa weeye kan kalkalu u eg yahay mushabbahii isagu ma tacadudin waa mid qura summiya tashbiiha aljamci tashbiihuljamci baa markaa la yidhaahdaa waa tashbiih la kulminayo naxwu kaannamaa yabsimu can lu'lu'in munadadin aw baradin aw aqaax wuxuu yidhi kaannamaa yabsimu waxaad mooddaa inuu ka dhoolla caddaynayo can lu'lu'in luul luulkaasoo munadadin la safay oo la nidaamiyey si munadam ah u taxan oo u safan aw baradin ama baraf inuu ka dhool la caddaynayaad mooddaa aw aqaax ama geedka aqaax la yidhaahdo uqxuwaan ayaa mufradkiisu yahay waa geed ubaxyo leh ubaxyadaasina caddaaniyo ay leeyihiin kaasaa waxaa la yidhaahdaa aqaax la yidhahdaa uqxuwaan mufradku weeye aqaaxna waa lagu jamciyaa marka wuxuu tilmaamayaa mushabbahu bihiga ayaa tacaduday mushabbahiina waa mid qura kaannamaa waxay gashaa mushabbahay gashaa isagii waa dhoolla caddaynaya dhoolla caddayntiisii markuu muusoodoo dhoolla caddeeyo ilkihiisii waa muuqanayaan marka wuxuu tilmaamayaa ninkani inuu ilkihiisu qurux badan yihiin oo mar waxaad moodaa ilkihiisa luul la safay sidaa u simanoo nidaamsan ayaad mooddaa mar kale waxaad mooddaa baraf taxan ayaad mooddaa mar kale waxaad mooddaa ubaxa caddaanka ahee sidaa isagana markaa loo nidaamiyey inta mid walba wuxuu ku shabbahayaa ilkaha uu ka dhoolla caddeeyey ila markuu dhoolla caddeeye ilkihii baa muuqanaya ilkihiisaasi casaan iyo madow iyo waxba male waa ilka qurux badan oo safan oo layn saa ugu jira oo nidaamsan oo yacni kuwo qasan iyo kuwo ka maqan meesha iyo kuwo madoobaada iyo kuwo casaada iyo midna male waa caddaan mar baraf baad mooddaa mar luul nidaamsan baad mooddaa mar ubixi marka uqxuwaankaad mooddaa marka waxaa tacaduday mushabahu bihiga ayaa tacaduday mushabahuna waa mid qura mushabahu waa dhoolla caddaynta uu dhoolla caddeeyey ilkiisu muuqdeen bes ya ilkaha inuu fayday oo dibnihii ka qaaday kaasaa wuxuu yahay mushabahi mushabahu bihiguna waa ku waxaan ilkaha lagu shabahay oo can lu'lu'in munadadin koow aw baradin laba aw aqaaxin saddex marka mushabahu bihigu waa mutacadid mushabahuna waa mid qura wa cagsa isilaaxaad bay u bixiyeen waa wax layska garanayo dee iska sahlan laakiin isilaaxaadkaasunbaa dee la soo kordhiyey oo mid loo bixiyey tashbiih mafruuq mid loo bixiyey tashbiih malfuuq mid loo bixiyey tashbiih malfuuf mid loo bixiyey tashbiihu taswiya mid loo bixiyey tashbiihu ljamci waa isilaaxaad laysa ila waayahay wayanqasimu biictibaari wajhi shabahi ilaa tamhiilin wagayri tamhiil kaanamaa yabsimu shaksi buu sheegaya ammaanaya gabayga waxaa iska le nin layahaa buxturi laodhan jiray ayaa wuxuu idhi ka'annamaa yabsimu waxaad mooddaa inuu ka dhoolla caddaynayo oo markuu muusooda ama dhoolla cadeeyo uu faydayo can lu'lu'in luul inuu faydayaad mooddaa oo luul ka dhoolla caddaynayo luulkaasoo munadadin ay munadamin la nidaamiyey oo sidaa u safan aw baradin ama baraf waxaa baradkan loo isticmaalaa bay yidhahdeen barafka yaryaree soo daatee cirka ka soo daata wakhtiyada roobka wakhtiyada qaar baa roobka hadduu qabow yahay dhibicda roobka waxay usoo dhacaysaa sidii baraf barafkan waaweyn hadda marka loogama jeedo barafkaa yare marka waxaa weeye dhibicda roobka wakhtiga qabowga ay tahay soo daadanaya kaasaa baradka looga jeedaa ilailkii waa yaryar yihiin marka barafkaasoo iyaguna saa u safan baad moodaa inuu ka dhoolla aw aqaax ama uxwaanka markaa geedka la yidhaahdo ubixiisii ubixiisuna waa qurux badan yahay caddaanna waa marka mushabahu bihiga ayaa saddex shay ah waa lu'lu'in munadadin aw baradin aw aqaax wayanqasimu biictibaari wajhi shabahi ila tamhiilin wagayri tamhiil wuu qaybsamaa tashbiihu biictibaari wajhi shabahi marka loo eego wejiga laga shabahayo marka loo eego laba shay marka laysku shabahayo weji baa layskaga shabahaa wajhu shabahi wuxuu ka mid ahaa min alarkaan alarbaca arkaantii afarta ahaydee tashbiih u lahaa ayuu ka mid ahaa mushabbah mushabbahu bihi wajhu shabah adaatu tashbiih wajhu shabah waa halka la odhanayo waa isaga egyihiin marka wejigaa la yskaga shabahaye ay isaga ekaanayaan laba shay marka la isku shabahaayo sida badan ma dhacdo in min jamiici lwujuh layskaga shabahayo waxaa layskaga shabahaa weji wujuhda ka mid ah yakfii wajhun waana dhici kartaa laba weji inay noqoto laakiin min jamiici lwujuuh baa layskaga shabahayaa ma suuragal aha yani min jamiic lwujuuh baa layskaga shabahaya ma dhacdo wejiga layskaga shabahayo marka laga eegayo wuxuu u qaybsamaa ilaa tamhiilin wagayri tamhiil yani nooc marka waxa weeye tusaalaynoo mahmaah ah iyo noocaan mahmaha ahayn labadaa nooc baa loo qaybiyaa fatamhiilu nooca tamhiilka ahi maa kaana wajhuhu muntazacan min mutacadid waa kuu ahaado wejiga tashbiihiisu mid laga soo siiboo lagala soo baxay min mutacadidin ashyaa cadad u saaxiib ah ashyaa murakab oo laysa saaray oo laysu keenkeenay oo kala duduwan suuro lagala soo dhex baxaayo ayuu noqonayaa marka haddii tashbiiha wejigiisu tamhiil yahay oo suuro suuro lagu shabahayo suuradaasi waa muntasacatun min murakab waxaa lagala soo baxay ashyaa murakab ah ama mutacadid ah ka tashbiihi thuraya bicunquudi alcinabi almunawar waa sida shabbahaadda lagu shabbaho athuraya xidigaha laxaha la yidhaahdo ama ururta kolba sidaa u taqaan bicunquudi alcinab geedka cinabka la yidhaahdo midhihiisa isku xidhan yacni waxa weeye midhihii laalaaday ee markaa cinabku waxay u baxayaan iyagoo marka waxa weeye xoogaa markaa yani iyagoo ah ayaa markaa laamba markaa inay ka laalaadaa intaa isku urursanee isku xidhan ee cinabka ah ayaa cunquud la odhanaya ee almunawari yani la iftiimiye la caddeeyey wuxuu kuu tilmaamayaa beyt shicir ah ou nin yidhi waqad laaxa fi subxi thuraya kama tara ka cunquudi mulaaxiyatin xiina nawara wuxuu idhi waa muuqday subaxa gudihiisa athuraya xidigihii laxaha ayaa muuqday kamaa tara sidaad aragta ayuu u muuqday ka cunquudi mulaaxiyatin wuxuu u muuqday in waxa weeye intan isku xidhan midhaha ah oo weliba midhahaas cinabku ay yihiin qaar cadcad midaba kala duwan baa midhaha cinabku noqdaan madow buu noqon karaa casaan buu noqon karaa cadaan midxi noqon karaa marka wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye markaa midho cinaba ahoo isku xidhan oo weliba cadcad goortay oo kale sidooda u muuqdeen buu yihi marka wakhtigii subaxa gudihiisa ay u muuqdeen xidigaha laxuga ay u muuqdeen marka waxa uu isku shabbahayaa xidigihii laxaha iyo cinabkaas isku urursan ee wada laalaada ayuu isku shabbahayaa waliba cinabkaasina mid markaa midhihiisu cadcad yihiin ah wuxuu xidigaha laxahu cinabka markaa waxa weeye midhihiisaa laalaadee urursanoo kale ka dhigan yihiin weliba goortay marka waxa weeye uu iftiimo ayuu saa shabbahaa marka wuxuu noqonayaa waxa la isku shabbahayo waa suuro ashyaa kala duwan lagala soo baxay oo cinabkaas weliba caddaanka ah midhihiisu caddaanka yihiin marlabaadka isku urursan yihiin mar saddexaadka ay soo laalaadaan yacni waxa weeye ayuu marka intaas oo wada socota ayuu ku shabbahayaa xidigii laxu inay shabbahaan marka wuxuu noqonayaa tashbiih tamsiil looga jeedo tamsiilkii wuxuu markaa ku tilmaamay shay mufrada lagu shabbihi maayee ashyaa mutacadida arin lagala soo baxay oo sawir ah oo laalaadka iyo ururka iyo caddaanta iyo intaas oo dhan oo wada socota suurada lagala soo baxaa lagu shabbahaya idan wuxuu noqonayaa taa waxaa la yidhahdaa tashbiih yani waxa weeye tamsiil ayaa la odhanaya waa tashbiihun tamsiiliyun ayaa la odhanaya ama wajhu shabah waxaa la odhanayaa waa tamsiili waa mid tamsiil loo nisbeeyaa la odhanaya wahayru tamsiili kaan tamsiilka ahayn wajhu shabahu aanu ahayn maa laysa kadalik waa kii sidaas aan ahayn shay mufradoo kale layskaga shabahaye suura muntazaca min mutacadid aynay ahayn suuro ashyaa mutacadida lagala soo baxayo haddaynay ahayn shay keli ahoo keliya lagu shabahayo wuxuu noqonayaa hayru tamsiil buu noqonaya maa laysa ka dalik ka tashbiihi najmi bidirham waa sida xidiga in lagu shabaho dirham oo kale lagu shabaho anwaac badanaynu soo aragnay waxay iska noqonayaan hayru tamsiil bay noqonayan annashru miskun waalwujuuhu danaaniirun wa atraafu alakufi canam saddex tashbiih baa ku sugan saddex saddex lagu shabahayo oo mid walba gaarkiisa lagu shabahayo mid waliba waa tashbiihu mufrad bimufrad mar labaadkana wajhu shabahu wa hayru tamhiili waayo shay mufradaa lagu shabahay annashru miskun ay kalmiski raa'ixada ka soo kankamaysaa shakhsiga uu sheegayo wuxuu leeyahay waa miski miski oo kaleu ka dhigan yahi raa'ixadaasi ka dhiganta udgoonka miskiga la yidhahdo kale bay ka dhiganta waa tashbiih hayru tamhiili ah waayo shay mufrada ayaa lagu shabahay waalwujuuhu danaaniirun wejiyaduna waa diinaaro diinaarku wuxuu dinaarku siduu u dhalaalayoo kale ayaa wujuuhdana u dhalaalaysaa marka lamacaanka iyo ayaa laga shabahaya dhalaalka idan tashbiihku wuxuu noqonayaa wajhu shabahu tamhiili mise hayru tamhiili hayru tamhiili liannahu shubiha bimufrad waayo shay qura ama shay keli a baa lagu shabahay waa atraafu alakufi canam marka ashyaada dhammaantood waxay noqonayaan hayru tamhiili bay noqonayaan beytka kale aynu soo aragnay sidqu lxabiibi wa xaali kilaahumaa ka layaali ba mise hayru tamhiili wa hayru tamhiili waayo shay mufradaa lagu shabahay ee suuro lagala soo baxayo ashyaa mutacadida oo kala duwan lagala soo wada baxay laguma shabihin wajhu shabahu ma ahayn idan wuxuu noqonayaa hayru tamhiili buu noqonaya marka amiladiisu waa iska badan yihin wayanqasimu bi hada alictibaari ayda ilaa mufasalin wa mujmal wuxuu kale u qaybsamaa isagoo ictibaarkaa loo eegayo wajhu shabaha bihada lictibaar maxaa loo jeedaa wajhu aydan noqoshaynu ku noqonnaye ilaa mufasalin wa mujmal mufasal iyo mujmal baa loo qaybiya tashbiih mufasal iyo tashbiih mujmal labadaa nooc baa loo qaybiya falawalu ka hore waa tashbiiha mufasalka ahe maa dukira fiihi wajhu shabah waa kii la sheego wajhu shabaha la sheego waxaa la yidhaahdaa waa tashbiih mufasal baa la yidhahdaa oo waa la tafsiiliyo waa la caddeeyey wejiga laga shabahayo naxwu wa sakruhu fii safaa'in wa admucii kala'aali baydkii hore ayay markaa isku gabay ahaayeen sidqulxabiibi wa xaali kilaahumaa kalayaali wa sakruhu fii safaa'in wa admucii kala'aali sakri macnaheedu waa bimacna alfam af bay la macnata laakiin muraadka looga jeedaa waxay tahay asnaanu fami ilkaha afkiisu wa admucii iyo ilmadaydu wuu jamciyey ka la'aali lu'lu'un la'aali marka wuxuu noqonayaa laba shay ayuu shay keliya ku shabbahayaa idan noocii aynu soo marray tashbiihu taswiya miyuu noqonaya mise tashbiihuljamci buu noqonaya ayuhuma hadda misaal kale u keenay lakiin waxaan doonayaa kaa ah hore qudheeda inaynu tilmaanno inuu markaa tusaale u noqonayo yani waxa weye waa tashbiihu taswiya yani mushabbaha ayaa tacaduday oo waa ilkaha afkiisa koow marlabaadka ilmadiisa labadaba waxaa lagu shabbahayaa shay keli ah oo luulkaa lagu shabbahaya marka tacadada almushabbah duuna almushabbahi bihi idan wuxuu noqonayaa tashbiihu taswiya maxaa tashbiihu taswiya loo yidhi yacni si siman baa labadaba loogu shabbahayaa la aali yacni mid walba waxaa laga tilmaamayaa inuu luulkaa la mid yahay inuu luulkaa la mid yahay ayaa laga tilmaamaya laakiin kan kale tashbiihuljamciga isagu wuxuu ahaa dee cagsiga mushabahu bihigaa tacadudiya mushabahu bihigaa tacadudiya lakiin kan mushabaha tacaduday hadda wuxuu u tusaaleeyey maa dukira fiihi wajhu shabah waa ka markaa la sheegay wajhu shabah oo fii safaa'in baa hadda markaa noqonaya inay wajhu shabahi ka dhigan tahay oo macnuhu wuxuu u dhacayaa wastaqruhu wa admucii ka la'aali fii safaa'in marka waxaa la iskaga shabahayaa xagga safaaga wastaqruhu afkiisu waa admucii iyo ilmadayduba kan la'aali luulkaoo kaley ka dhigan yihiin fii safaain xagga saafi ka dhigan marka fii safaain waa wajhu shabahi wasaqruhu afkiisu yani ilkaha afkiisu min baabi xadfi mudaaf ay asnaanu fami wa admucii iyo ilmadayduba ilmooyinkan ilmaynayo jamac buu ka dhigaya kan la'aali yani luulalkay ka dhigan yihiin xabad luula maaha oo kaley ka dhigan ilmadu waa iska daba imanaysaa yani marba waxa weeye dee way soo dareeraysaa dabeedna tiftaasay guraysaa mar walba waxay ka dhigan tahay xabad luula xabad luula saa u dhacaysoo kale ka dhigan tahay ilkaa afkiisuna mid waliba wuxuu ka dhigan yahay dee luul sidaa loo safay ka dhigan tahay ilkii waa fara badan yihiin luulkiina waa fara badan yihin wa jamac fii safaain xagga safaaga ayuu kaga shabahayaa labadaba marka fii safaain wajhu shabahuu liannahu fusila bimacnaa buyina wajhu shabax waxaa la tafsiiliyey oo la caddeeyey oo la bayaamiyey wejiga la yskaga shabahayo marba haddii la caddeeyo wejiga la yskaga shabahayo waxaa la odhanaya tashbiih mufasal ayaa la odhanaya waathaani nooca labaad waa kaan wajhu shabaha la sheegin maa laysa kadalik waa kaan saas ahay bimacnaa lam yudkar fiihi wajhu shabah wajhu shabaha lama sheegin idan waxaa la odhanaya waa mujmal waa la duuduuba maxaa loo yidhi mujmal weeye waxaa dhici karta ruuxu inuu isweydiiyo talow xaggee la iskaga shabahayaa marka waxaa dhici karta ashyaada qaarkood inay uga caddaan weydo wejiga laga shabahayo waxaana dhici karta inay u caddaato marka nooc ijmaala ah ama duuduubaa ah ku jiro lama bayaanin xaggee lagaga shabahaya tashbiihana waxaa ka mida mid ah maqbuula iyo mid hayru maqbuul ah waxaa ka mida wejiga laga shabahayo mid baciida iyo mid qariib ah waxaa ka mida mid mubtadalo aada loo isticmaalo iyo mid isticmaalkiisu aanu fara badnayn iyo mid isticmaalkiisu aad u fara badan yahay ka isticmaalkiisu badan yahay qariibkana ah markiiba waa la yska garanaya laakiin hadduu yahay markaa mid hariib ah oo aan aada loo isticmaalin waxaa laysweydiin karaa wejiga laga shabahayo ashyaada qaarkood baa laysku khilaafaa wejiga laga shabahayo leeyahay xaggaasu kaga shabahayaa maya xaggaa kaga shabahi maayo xaggan kaluu kaga shabahayaa marka nooc ijmaala ku jira haddaan wajhu shabaha aan la sheegin oo lama tafsiilin oo lama caddayn marka qad yakfaa wajhu shabah marka nooc ijmaala ku jira wahaani nooca labaad waa kaan wajhu shabah la sheeginaya maa laysa kadalik waa kaan sidaas ahayn waa nooca mujmalka ah naxwu annaxwu fi lkalaami kalmilxi fi اطacaam yani naxwuhu fi lkalaami hadalka gudihiisa xaaluu ku sugan yahay kalmilxi wuxuu ka dhigan yahay milixda fi acaami xaalay milixdu cuntada ku sugantao kale yani waa la sheegay mushabbahii iyo mushabbahu bihigii iyo adaatu tashbiihi arkaantii tashbiiha maxaa maqan wajhu shabah fii kada in la yidhaahdo ayaa maqan wajhu shabaha maqan nooc ijmaalaa ku jira badiba culammadu waxay uga jeedeen tacaabirta markay isticmaalayeen inay ka tilmaamayaan sida milixdu cuntada u islaaxiso u hagaajiso u wanaajiso oo dhadhan fiican ugu yeesho ayaa naxwuhuna hadalka u hagaajinaya waayo laxnigii buu ka ilaalinayaa ya waa milxulkalaam waa milixdii hadalka milixduna wax kastoo lagu daro waa hagaajisaa oo waa wanaajisaa marka xagga wanaajinta milixdu cuntada wanaajinayso baa laga shabbahaya baa la yidhi ha yeeshee maadaama aan wajhu shabahii la sheegin qaar baa waxay u fasireen in naxwaha in la farabadsado aynay ahayn oo milixda haddii cuntada lagu badiya say noqonaysaa dee lama cuni karaya soo maa in yar baa milixda looga baahanya cuntada in lagu daro soo maa naxwahana in yarba hadalku uga baahan yahay qaar baa saa yidhi <laughs> cagsigay u fasireen maxaa keensaday inay sidaa qaar u qallibaan muraad may ahayno saa loogama jeedin laakiin wajhu shabaha inaan la sheegin daraaddeed bay qaar cagsiyeen markaasay yidhaahdeen sida markaa inta badan ee milixda ah ayna cuntadu ugu baahnayn ee inta badani kharribayso baa naxwahana inta badani hadalka kharribaysaa ee in yar looga baahan yahay maxaa waxaa keensaday wajhushabah inaana sheegin waayo nooc ijmaalaa galay dabeedna xaggaa kale u qallociyey waayah waxaa ka fiican tacbiirkan tacbiirkii shaacirkii yidhi kalaamun bilaa naxwin طacaamun bilaa milxin wa shicrun bilaa naxwin dalaamun bilaa subxi a beyt shicra wuxuu yidhi hadal naxwo waayey oo naxwo ka maran wuxuu ka dhigan yahay cunto milix ka madhan cunto milix ka madhan isay noqonaysa qofkii de caafimaad qabaa dee ma cuni karayo cunto bilaa milxa xaala maradiya haddii qofka ku keensato oo dee caafimaad darra ay hayso oo milixdani xanuun ay ku kicinayso dan baa tidhi uu iska cunaya iska liqliqaya ya laakiin naftu dee ma jeclaa cunto bilaa milxa kalaamun bilaa naxwin طacaamun bilaa milxi waa tashbiih waana tashbiih maxay tashbiih baliiq waa u tegi doonaa in sha allah wa shicrun bilaa marka noocaas waxaa la yidhahdaa haddii wajhu shabha aan la sheegin waxaa la yidhahdaa mujmal baa la yidhahdaa aan ku noqonno annashru miskun wlwujuuhu danaaniirun muxuu noqonayaa mujmal mise mufasal ayuhuma annashru miskun ma mujmal ba mise waa mufasal waa mujmal liannahu lam yudkar wajhu shabah wajhu shabahi lama sheegin addaa tashbiih inaan la sheeginna waa u tegi doonaa marka magac kaleoo labadaba kulminayo marka labadaba la wada xadfo waa jiraa waa inoo imanayaan waaya laakiin ictibaarka markaad ka eegto wajuhu shabah inuu maqan yahay waxaad odhanaysaa waa mujmal waalwujuuhu danaaniirun waxaad odhanaysaa waa mujmal wa atraafu alakufi canam waxaad odhanaysaa mujmal magacaa waxaa keensaday dhammaan in lagu magacaabo wajhu shabahi ayaan la sheegin adaatu tashbiiha inaan la sheeginna magac kale ay u keenaysaa waa inoo soo socota wayanqasimu biictibaari adaatihi ilaa mu'akadin wa mursal wuxuu biictibaari adaatihi marka loo eego adaadkiisa loo eego adaat tashbiih arafaynka horuu kuugu hormariyey mushabah iyo mushabahu bihi iyo asmaada ka timaada wajhu shabah xaggiisa marka laga eegayana laba taqsiimoo ka imanayuu kuu sheegay tamsiil iyo hayru tamsiil iyo mujmal iyo mufasal adaatu tashbiihana qayb baa ka timaada qaybin baa ka timaada la qaybiyo oo tashbiihi loo qaybiyo mu'akad iyo mursal loo qaybiyo wayanqasimu waa qaybsamaa huwa tashbiihu biictibaari adaatihi adaadka lagu shabbahaayo marka loo eegaayo miyaa la sheegay mise waa la xadfay waxaa laga tilmaamaya biictibaari adaatihi min xaysu dikruhu wa xadfuhu baa laga tilmaamaya laakiin ma xaraf ba ma isim ba ma ficil ba yani ma kaaf ba ma kaana yani waxa weeye saasoo kale loogama jeedo ee biictibaari adaatihi min xaysu dikruhu wa xadfuhu marka laga eego halka uu ka xasilayo sheegistiisa iyo xadafkiisa ama sheegis la'aantiisa ilaa mu'akadin wa mursal mu'akad iyo mursal buu u qaybsamaa wa huwa mu'akadku kaa la adkeeyey maa xudifat adaatuhu waa kii la xadfay bimacnaa la jaray oo la gooyey adaatuhu bimacnaa adaatu tashbiih baa la jaray oo lama sheegin adaatu tashbiih hadalka waa laga saaray aaladii tilmaamaysay shayga inuu shayga u eg yahay ama loo ekaysiinayo oo lagu shabahayo meesha waa laga saaray naxu huwa baxrun filjuud huwa isagu baxrun waa bad filjuudi xagga deeqda ayuu bad ka yahay wajhu shabahi waa la sheegay waa filjuud mushabahi waa la sheegay waa huwa mushabbahu bihigii waa la sheegoo baxrun ah maxaa maqan adaadkii ama aaladii tilmaamaysay tashbiiha faa'iidaynaysa oo lama odhan huwa ka baxrin ama milu baxrin ama shibhu baxrin ya ama mushaabihu baxrin adaadku waa inagii soo sheegna inay noqon karto xaraf ay noqon karto ficil ay noqon karto isim horaynu soo maray kay doontaba ha noqotee wax adaatu tashbiih oo la sheegay ayan kaan tarkiibkan lagu sheegay ma jiro huwa baxrun isagu waa bad filjuudi xagga deeqduu bad ku yahay ama huwa baxrun filcilmi xagga cilmigu bad ku yahay wajhushabahu muxuu noqonayaa mar fi ljuud marna wuxuu noqonaya fi lcilmi ayuu noqonaya huwa baxrun fi surcati xagga degdega yani waxaa weeye marka faraskoo kale baxrun waa la yidhahdaa yani waa nooc tashbiiha marka addaatu tashbiihu markuu maqan yahay waxa la yidhaha tashbiiha mu'akad waa la adkeeyey maxaa laga tilmaamayaa marka la yidhaahdo huwa ka baxrin fi ljuud marka la yidhaahdo bad oo kaluu ka dhigan yahay iyo markay warmaye waa badba waa bad bad adigu maad ka bad weeye bad ayuhuma ablaq kee xeeldheeraansho badan ya dee in la yidhahdo waa bad baa markaa dheeraansho badan idan wuxuu noqonayaa tashbiih mu'akad mid la adkeeyuu noqonaya oo cibaarada huwa baxrun fi ljuudi awkadu min cibaarati huwa ka baxrin fi ljuud in sidaa la yidhaahdaa waxay ka adag tahay oo ka xeel dheeraansho badan tahay in la yidhaahdo bad oo kaluu ka dhigan yahay xagga deeqda marka tashbiih mu'akad baa la odhanaya tacbiirka maxaa loo yidhi xudifat adaatuhu idan huwa mu'akad laakiin wajhu shabahi waa la sheegay waayahay wa mursalun wa mursalin iyo mursal ilaa mu'akadin wa mursalin ku kala qaada wa huwa mursalku ka la irsaaliyo la sii daayey wamaa laysa kadalika waa kii aan sidaas ahayn bimacnaa adaatu tashbiiha aan la xadfin ee adaatu tashbiihii la sheegay waxaad tidhi huwa kalbaxri karaman huwa isagu shakhsi buu sheegayaa kalbaxri bad oo kaluu ka dhigan yahay karaman xagga deeqda arkaantii tashbiihu way dhammaystiran tahay laakiin shardi uma aha mursal in la yidhaahdo wajhu shabaha in la sheegaa oo iyadoo karaman aan la raacin huwa kalbaxri la yidhi ayaa haddana loo odhan mursal ya marka waxaa weeye marka karaman la raaciyo wuxuu noqonayaa mursal mufasal ah ictibaar wuxuu ku yahay mursal liannahu dukira adaatu tashbiih ictibaar kalena wuxuu ku yahay mufasal liannahu dukira wajhu shabah marka xaal keliyu muxuu yahay mursal mufasal laakiin ka hore huwa baxrun fi ljuud isagu wuxuu noqonayaa ictibaarka marka laga eego adaatu tashbiih la sheegin wuxuu noqonayaa muakad wajhu shabahi in la sheegayna muxuu noqonayaa mujmal mise mufasal mufasal yani mufasal buu noqonaya haddii laakiin fil juudi aan la raacin lahayn muxuu noqon lahaa huwa baxrun mu'akad haddana mujmal ah oo biictibaar marka loo eego adaatu tashbiiha in la xadfay waawaa wuxuu u noqonayaa mu'akad wajhu shabaha in la xadfayna haddii fil juudi aan la raacin wuxuu markaana noqonaya maxay mujmal buu noqonaya mujmal ayuu noqonaya marka magac kale ay ku soo koobaan bay leeyihiinoo tashbiih baliiq in la yidhahdo huwa baxrun keliya haddaad tidhahdo waxaad odhan kartaa waa mu'akad mujmal ah waxaase kaa deeqaysa labadaa wasfi inaad ku wada sheegto inaad tidhahdo waa tashbiih baliiq wuuna inoo keeni doonaa in sha allah tashbiih baliiq waa yahay marka waxaynu aragnay biictibaari wajhi shabah in la qaybiyey xagga sheegista iyo sheegitaan la'aanta oo mujmal iyo mufasal loo qaybiyey xagga adaatu tashbiiha marka loo eegayana in la qaybiyey sheegista iyo sheegisla'aanta xaggeeda marka laga eegaayo adaatu tashbiiha in markaana la qaybiyo mu'akad iyo mursal loo qaybiyo qayb kale qudheeda waa soo aragnay oo biictibaari wajhi shabahi ila tamhiilin wahayri tamhiil taana waa soo aragnay waayahay tashbiih baliiq isagaa inoo keeni doono dib buu ka iman doonaa culamaa qaarkood shan nooc bay ka dhigaan waxay waa tashbiih mujmal iyo mid mufasal ah iyo mid muakad ah iyo mid mursal ah iyo mid baliiq ah baliiq waa inoo soo socdaa in sha allah wa min almu'akadi maa udiifa fiihi almushabbahu bihi ila almushabbah tashbiiha mu'akadkaa waxaa ka mida maa udiifa kii la idaafeeyey fiihi gudihiisa almushabbahu bihi mushabbahu bihigaa la idaafeeyey ee wax isaga lagu shabbahaayey baa waxaa laga dhigayaa mudaaf kii mushabbaha ahaaye isaga la doonaayey shay kale in lagu shabbahana oo la yidhaahdo waa u eg yahayna waxaa laga dhigaya mudaaf ilayhi marka tashbiih mu'akadka noocaasina waa soo gelaysaa oo waa ka mid waayo mar haddii laysoo idaafeeyo adaad tashbiih ma iman karo oo labadii rukniba labadii waxaa laga dhigay mudaaf iyo mudaaf ilayhi idan adaatu tashbiih ma kale dhex geli karto ila waa mutadaayifayne maa udiifa kii la idaafeeyey fiihi gudihiisa almushabbahu bihi mushabbahu bihiga waa kala tilmaamaya in loo eg yahay ila lmushabbahi u ekaha loo idaafeeyo isaga mudaaf ilayhi laga dhigo mushabbah naxwu wاlriixu tacbasu biاlgusuuni waqad jara dahabu اlasiili cala lujayni اlmaa'i wuxu uhi wariixu dabayshu tacbasu waxay ku ciyaaraysaa bilqusuuni laamaha waqad jaraa walxaal qad jaraa uu socday dahabu alasiili yacni galabnimada ee dahabkeedii calaa lujayni ilmaa'i biyaha fidadeedii uu ku socday asalku wuxuu ahaa waqad jaraa asiilun kadahabi calaa maa'in kalujayni lujayn waa fidada asiil waxay ahayd galabtii galabtii qoraxdu way casuus bay yeelataa oo intay qoraxdu kulushahay way caddahay markay gaabato way casaataa casaantaa ay casaatay baa waxaa lagu shabbahayaa dahabka casaantiisii marka dahabkii galabtu ku leeyahay ayaa waxay ku socdeen biyaha fidadeedii fidadii biyuhu lahayd ayay ku dul socdeen marka wuxuu tilmaamayaa waqad jara asiilun kadahabi calaa maa'in kalujayni mid walba mudaafu ilayhiga ayaa ah mushabbahi mudaafkuna waa mushabbahu bihigii mushabbahu bihigii baa lasoo qaatay waxaa laga dhigay mudaaf mushabbahiina mudaafu ilayhi baa laga dhigay waa asiilun kadahabi dee dahabkii soo qaad mudaaf ka dhig mushabbahiina u idaafee wuxuu noqonayaa tashbiih baliiq sababtu maxay tahay adaatu tashbiihi lama sheegin mar haddii adaatu tashbiihi la xadfay wuxuu noqonayaa tashbiih mu'akad buu noqonaya waqad jaraa dahabu alasiili cala lujayni ilmaayi saynu sheegnay galabtii qoraxdu way casaataa casaan bay yeelataa ilayskeedii xoogga badnaa waa daciifaa dabeedna casaan bay yeelataa casaanka ay yeelato wuxuu ku shabbahaya casaankii dahabka marka biyo korkoodna way ku soconaysaa oo bimacnaa biyaha markay sidaa yihiin oo ama balli ku jiraan ama dhaam ku jiraan ama barkad ku jiraan yani meel ballaadhan oo kale hadday ku jiraan waxaa dhici karta in waxa weeye qoraxdii oo cas inay ka muuqato oo biyaha ay ku kor soconayso biyihiina waa saafiya waa cad yihiin dahabkiina waa cas yahay oo casaankaa qoraxdu ay casaatay baa waxaa lagu shabbahaya casaankii dahabka oo kale biyihiina waa saafi waa cad yihiin fidadiina waa caddahay lujayn waa fido marka waxaa la tilmaamayaa biyaha caddaantoodii ay caddaayeen in lagu shabbahayo inay fido oo kale ka dhigan yihiin marka qorax galabeeddii oo casaankeedii dahab la mid yahay ayaa wuxuu ku kor soconayaa biyo saafiyo cad oo fido oo kale ka dhigan xagga caddaanta iyo safaada marka wuxuu noqonayaa calaa kulli xaal tashbiih baa asal ahaa maxaa tashbiih loo odhanayaa tashbiih waxaa loo odhanayaa laba daatoo kala duwan weeye oo dahab na waa la yaqaan asiilna waa la yaqaanaa galabiina caynta dahabka noqoto miyay dhici kartaa oo la yidhahdo waa galab haddana waa dahabka laftiisii dahabku waa daatoo galab ma noqon karo galabina dahab ma noqon karto idan hadday mar laba daato noqdeen oo midkoodka kale inuu noqdaa ayna dhici karin maxaa khasab noqonaya in la ysku shabbahayo o laleeyahay way isu egyihiin sooma ila inay isku mid noqdaan ma suuragal ahe mar haddayna taas dhici karin huwa baxrun baa la mida isagu waa bad isagu waa shaksi cayntii badda inuu noqda miyay dhici kartaa ayumkinu haada ma suuragala baddu miyay hebel noqon kartaa maya idan hadday laba daato mar kala noqdeen walow adaatu tashbiih ba yaan la sheegini khasab waxa inay tashbiih meeshu tahay liannahu laa yumkinu an yataxida huwa walbaxru alinsaan walbaxru inay midoobaan oo isku mid noqdaan ma dhici karto alasiil wadahabu inay isku mid noqdaan ma dhici karto almaa walfida in shay waaxida ay noqdaan ma dhici karto khasab waxa noqonaysa in la yidhaahdo waa min baabi atashbiih ay noqonaysa waa haddaad tashbiih aan la sheegin tashbiih mar haddaan la sheeginna wuxuu noqonayaa tashbiih mu'akad noocaasuu noqonaya tashbiih mu'akadka markaa waxaa ka mid a haddii mushabbahu bihigiiba mushabbaha loo idaafeeyo oo mushabbahii uu noqdo mudaaf ilayhi mushabbahu bihigana uu noqdo mudaaf mutadaa'ifayn marka ay noqdaan asiilkii dahabka kaana dahaba lilasiil inuu asiilka u sugnaado kalaad mooddaa mase ahee wuxuu ahaa asal ahaan in laysku shabahayo marka waxay soo gelaysaa noocii tashbiiha mu'akadka mabxaskanna aan wax ka yaro gallo almabxasu athaali fii aghraadi tashbiih baxsiga saddexaad wuxuu ku saabsan yahay mabaaxistii tashbiiha ka midka ahi ujeeddooyinka looga jeedo tashbiiha marka shay shay lagu shabbahayo maxaa looga jeedaa oo looga gol leeyahay muraadku waa maxay tashbiihu wuxuu leeyahay arkaan buu leeyahy oo waxa uu leeyahay aqsaam iyo qaybuu leeyahy iyo anwaac oo wuxuu leeyahay aqhraad iyo ujeeddooyin buu leeyahy marka waxaynu joognaa ujeeddooyinka tashbiihu leeyahy maxaa tashbiiha looga jeedaa muraadka looga jeedo tashbiih waa maxay algaradu min atashbiihi imaa bayaanu imkaani lmushabbah ujeeddada tashbiiha looga dan leeyahay oo cidda tashbiihan sheegaysaa ay uga dan leedahay waxay noqonaysaa imaa bayaanu imkaani lmushabbah ama mushabbahu inuu suuragel yahay caddayn la caddaynaya noqonaysa shayga mushabbaha wuxuu yahay shay ghariib ah oo lala yaabayo lays odhanayo talo waxaas ma dhici karaa yaa shay ghariib oo lala yaabayo maadaama uu yahay ayaa waxaa la caddaynayaa oo tashbiiha lagu caddaynayaa in waxaasi suuragel yahaa tusaale kale loo keenayaa si dadku u gartaan waxaana inuu suuragal yahay waayo shaygaa wuxuu yahay shay mustabcada ah, la sheegayo oo ariib ah oo lala yaabo mustabcad wuquucu inuu dhacbo waa la fogaysanayaa markaasaa waxaa leey waxba ha fogaysanaya waa suuragal waxaaba u tusaalaha oo u shabbahaa saa iyo saas naxwu fain tafuq ilanaama wa anta minhum faina lmiska bacdu dami alghazaali wuxuu ammaanayey nin buu ammaanayey ammaantii buu wuxuu yidhi fa in tafuq ilanaama haddii aad khalqiga ka kor marto faa'iq ka noqoto faaqa yafuuqu tafuqu wa anta minhum walxaal anta adigu minhum aad yaga ka mid tahay fa ina almiska miskiguba bacdu dami alghazaali ugaadha nooc ka mid a dhiiggeeda wax ka mida weeye ghazaal waxaynu dhahnaa kolle deerada laakiin calaa kulli xaal waa noocun ugaadha ka mid a marka miskiga ugu udgoonka badan asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa dhiig dhiiggaas wuxuu ka yimaadaa nooca ugaadha ee ghazaalka la yidhaahdo marka ninkan shaacirku wuxuu leeyahay aadamigii adigu ka mid baato insaan baad tahay haddana faa'iq baad ka too waad ka sarraysaa oo dadka markaa waxaa weeye kale lama mid nin boqoru ammaanaya faa'iq baad ka tahay adigoo ka mida oo jinsigoodii ah ayaad faa'iq ka noqotay ka'annaka inaad tahay jinsi kale oo kale aad tahay saaad faa'iqa uga noqotay haddana maca daalik ka mid baad tahay shay hariib ah hadduu ka mid yahay see uu wada faa'iq uga wada noqday markaasuu wuxuu uhi fa ina almiska bacdu dami lghazaali miskiga ugu udgoonka badanba dhiigga ugaadhaas waa wax ka mid ah marka dhiigga ugaadhaasi dee dhiigagu ka mid yahay isagoo dhiigaggii ka tirsan ayuu haddana dhiigaggii kale ka duwan yahayoo wuxuu isagu noqday miski shay kaluu noqday wax aad u udgoonna waa noqday asalkiisuna dhiig buu ahaa marka waa dhiigaan kale la mid ahayn laakiin siduu faa'iqa uga noqday dhiigaga kale wuxuu noqday shaygaa udgoone udgoonka laga dhigto ee miskiga ugu udgoon dhiiggaa u ka yimi ugaadha waxay yidhaahdaan kolley waddannada qaarkood baa dee lagu sheegaa meelaha markaa addimadeeda meel ka mid a ah, ayaa waxaa ka soo baxayo kale si wax buuran oo sidii buro oo kale noqonaya dhiig baa ku ururaya hadhow markuu dhiiggaasi ku ururo oo meeshaa ku ururo marka dambe ayuu ka go'ayaa marka uu ka go'o dabadeed buu aad wax u udgoon isagoo abuu ka go'aya marka wuxuu noqonayaa miskiga ugu udgoon fa ina almiska bacdu dami lhazaali marka macnuhu wuxuu dhacayaa waxaad ka dhigan miskigaasoo kale oo isagoo dhiigaggii ka mida ah, haddana faa'iq ka ah dhiigaggii kale oo yacnii shayga aadka u udgoon noqday oo aan ku jirin adiguna dadkii ka mid baad tahay haddana faa'iq baad ka tahay marka wuxuu u keenay fa ina almiska bacdu dami lhazaali asalkeedu tashbiih bay ahayde waa nooca laha tashbiih dimni tashbiih dimni baa la yidhahdaa yani tashbiihi waa ku qarsoon yahay meesha waxaa loo keenay bimasaabati tacliil sababaynoo kale in marka ay tahay oo arrinkii sabab laga dhigayo shaygii la sheegoo kalea daliil loo raadinayaa ila tacliilku wuxuu ka mid yahay adiladu ka mid yahay wax la tacliiliyaa addaliil watacliil waa laba shay sida daliil wax loogu taago oo daliil wax loogu keeno ayaa tacliilkana bimahaabati daliil baa laga dhigaa fa ina waxaa loo isticmaala tacliil calaaqada ka dhexaysa hadalka hore uu sheegaye maxay tahay faina almiska faina almiska bacdu dami alghazali wa tashbiih dimni waxaa laga tilmaamayaa sidaa dadka aadu faa'iqa uga tahay adoo ka mid a ayaa markaa waxa miskiguna dhiigagga uga mid aha haddana marka waxa weye uu faa'iq uga yahay waa kalmiski aladi huwa bacdu dami alghazali marka waxaa loo keenay bayaanu imkaani lmushabbah fainahu lama ddacaa isagu markuu sheegtay ana almamduuxa mubaayinun liaslihi ka la ammaanayaa inuu asalkiisii ka baxay oo faa'iq ka yahay oo ka duwan yahay bikhasaa'isa kaga duwan yahay waxyaalo sifooyin iyo khasaa'iso uu la gaar yahay oo jacalathu ka yeeshay xaqiiqatan munfaridatan xaqiiqo gaar ah ka yeeshay ixtaja wuxuu u deliishaday calaa imkaani dacwaahu sheegashadiisu inay suuragal tahay bitashbiihihi shabbahadiisa uu ku shabahayo bilmiski aladii asluhu damu lghazaal miskigii asalkiisa uu ahaaday dhiigga yani ugaadhaas ama garanuug ama deero wax ah, noocaas naxw haada marka waxay ka dhigan tahay adiguba jinsigaaga haddaad ka baxdo oo sifaadkaagu inay dhammaystiran yihiin daraaddeed uga baxday wax fogaanshii kuma sugna arrinkaas iyo wax la qariibsadaa waayo miskiguba jinsigiisii waa ka baxayoo sifaatkiisu inay dhammaystirmeen daraaddeed buu uga baxay marka xaalkaagu wuxuu ka dhigan yahay xaalkii miskigoo kale ayuu ka dhigan yahay wuxuu kaga dhigan yahay bijaamici fawaqaani alasli fii kullihi yacni mid walba inuu markaa ka koreeyo wuxuu la nooc ahaa marka bayaanu imkaani lmushabbah ayaa loo keenay masalan nin baa waxa uu yidhi isagoo nin ammaanaya ayaa wuxuu yidhi qaaluu abusaqri min shaybaana qultu lahum kallaa lacamrii walaakin minhu shaybaanu nin shaybaan wuxuu ammaanayaa nin abusaqri la yidhahdo waxay igu yidhahdeen bui abusaqri abusaqri ninka la yidhahdaa qolada shaybaan la yidhaahdo waa qabiil ayuu ka mid yahay qultu lahum kalla may kama mid aha lacamri walaakin minhu shaybaanu qabiilka dhambe isaguu ka mid yahay qabiilku ka dhashay hadda weeye qabiilka uu sheegaya qabiilkaasuu ka tirsan yahay markay igu yidhaahdeen waxaan idhi war maye cagsiya lidkeeda markaa ka dhiga ictis tusib arrinka dabagedi waxaad tidhahdaa shaybaanba gebigeeduba isagay ka mid tahay isagay ka mid tahay bimacnaa sharafta uu isagu leeyahay baa qabiilka dhammiba ku kor noqda kaanahu qabiilkiiba sharfay ya kaanahu qabiilkiiba u sharfay markaasuu sii wado wuxuu yidhi wa kam min abin qad calaa bibnin duraa sharafin kamaa calaa birasuuli illaahi cadnaanu fara badanaa buu yidhi aabbe intuu inan ku kor noqday oo sharaf ku yeeshay badanaa waxaa la yaqaanaa faracu inuu asalka sharaf ku yeesho wuxuu leeyahy may cagsiguna waa dhacaa oo in faracu aanu asal sharaf ku yeelane asalka laftiisu inuu sharaf ku yeesho faraca waa dhacdaa oo faraciisu sharfo ale hebel buu dhalay marka fara badanaa buui inta aabbe inaan ku kor noqday oo sharaf ku yeeshay oo darajaadkii iyo meelihii koraaye sharafta ku koray kama calaa birasuulilaahi cadnaan qabiilka cadnaan la yidhaahdaaba siday markaa ugu sharaf bateen markaa rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam dee rasuulku waa farac haddana maca daalik waxa weeye dee sharaf bay ku yeesheen wa innahu ladikrun laka waliqawmik calaa kulli xaal tashbiih ma fiicna mawduuca waayo meesha loo soo qaadanayo ayaan dee markaa fiicnayn shakhsi kale markaa in arrinkaas eh, loo soo qaato eh, mid eh, fiican ma aha shucaraduna markaysaa wax walba waa iska tusaaleeya wax walba waa waa yidhaahdaan xagga marka tashbiiha iyo ashyaada aada isuma dhowraan marka misaalkaas waxa weeye tashbiiha yacni waxa weeye shaksi in rasuulka sala allahu aleyh wasalam ammaantiisa lagu soo qaado oo la yidhahdo rasuulkuba saasuu yahay yacni ahlucilmigu waxay yidhahdaan ta noocaasoo kale waxa weeye ma fiicna in marka waxa la isticmaalaa waxaaba dhici karta in wakhtiyada qaarkood dee tacsiir iyo wax la mida ay ka keenaan wa ima bayaanu xaali ama waxay noqotaa gharadka iyo ujeeddada tashbiiha looga jeedaa xaalkiisa in la caddaynayo oo imkaankiisa iyo suuragelkiisa in la caddaynaayo ma ahee waxaa looga jeedaa xaalkiisa in la cadaynayo sifadiisa in la caddaynayo kama fii qawlih sida ku sugan qowlkii shaacirku uu yidhi kaannaka shamsun walmuluuku kawaakibun idaa talacat lam yabdu minhunna kawkabu nin boqoruu ammaanayaa shucaradu had iyo jeer madaxda iyo boqorada iyo dee inay iska ammaanaan waa afmaalo dee afkaasay maalaan inay ammaanaan waa dhacdaa wuxu uhi kaannaka shamsun waxaad mooddaa inaad qorax ka dhigan tahay waalmuluuku kawaakibun boqorrada kalena ay xidiga ka dhigan yihin buui bal xidigiiy qoraxintay isu jiraan idaa talacat lam yabdu minhunna kawkabu markay soo baxdo qoraxdu xiddi quri ma muuqdo sidaasoo kale adiguna markaad joogto boqor kale aanu u muuqanayn ay wada shiiqayaan sida qoraxduba xidigaha u wada shiiqinaysa marka waxaa looga jeedaa xaalka ruuxan iyo sifadiisa ayaa la doonayaa in la caddeeyo waxaa looga jeedaa bayaanu xaalihi ayaa looga jeedaa inuu sidaa uga koreeyo uga duwan yahay marka bayaanu xaalihi waxay ka mid tahay akhraadda loo keeno tashbiiha ayay markaa ka mid tahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk